bsm اllah alxamdu lilah wالsalaaةu wالsalaamu calى sayidina rasuuli اllah ama bacd cashirkani waa cashirkii boqol lixdan iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala ee cashirkii xalay masaa'ilkiisii u dambeeyey haddaynu gebagabayno cashirkii xalay wuxuu ku dul wareegayay cashir dheer buu ahaa waynu bogsiinay gabagabadiisuna waxay ahayd salaatuleylkii nabigu uu tukanay calayhi salaatu wasalaam intay ahayd iyo qaabku u watirin jiray suubanuhu calayhi salaatu wasalaam ragcadihii nabigu u badnaa ee salaatuleyl ama witer uu ka tukan jiray kooiyo toban ragcadood ayay ahaayeen qaab kala duwanna nabigu kii u tukaday calayhi salaatu wasalaam labolabo in laysku raaciyo hal ragcadna lagu gunaanada watar laga dhigo in afar afar laisku raacsho afar afariyo afar sideed kadibna shan la israaciyona waynu soo maray sideed xidhiidha oo ragcadda sideedaad ay yeelanayso atixiyaad ta sagaalaadna atixiyaad ay yeelanaysana waynu soo maray iyagoo kala go-anna waynu maray marka salaadaas qaabkaas inuu nabigu u tukan jiray baynu soo maray waxaa kaloon soo maray in ragcadda keligeed ay salaad tahay oo aysan dhib lahayn oo meesha ra'yiga xanafiyada iyo qolyihii taageersanaabaa ku gacan galay oo xujadu ay ka heelisay oo ragcad keligeed salaad ma ahay qabaan ayagu ragcad keligeed salaad ma aha laakiin ragcad keligeed waa salaad witirna way noqonaysaa nabiguna waa samayn jiray adiladuna waa ku asaxday ragcataynka fajarka ah markuu nabigu tukado inuu dhinaca dhulka dhigi jiray oo yaraha nasan jiray sunno waynu soo maray dumarka iyo dadka ahalka in la faro witriga oo ay la yimaadaanna waynu soo marray xagga xilliga nabiga horaanta habeenka dhexdhexaadkiisa dhammaadka intuba witrin jiray waagu u dambaysay ee tiisu soo dhowaatayna nabigu wuxuu u badnaa in niska dambe oo xilliga inna waanu hiraabanno uu nabigu witirka uu tukado baabu jaamici salaati اlleyl waman naama canhu aw marida ayuu hadduu u baab yahay baabu jaamici salaati اlleyl salaadda habeenka ururiyaheedii yacnii howlka baahsan oo faahfaahsan oo fidsan baa la soo sharxay hadda wuxuu rabaa imaamku inuu ururiyo oo uu keena xadiid salaatuleyl hawsheeda waxba aan ka tegin baabu jaamici salaati اlleyl salaaddii habeenka ururiyaheedii ama daabitkeedii waman naama canhu salaatuleylki ruuxii ka seexda aw marida ama ka xanuunsada xisbigiisii ka xanuunsada muxuu samaynaya xadaanaa muxamed muana alcanasi xadaanaa muxamed ibn abi cadiy can saciid bn caruubata can qataada ibn dacamata asaduusi can zuraarata bni awfa ana sacda bni hishaam bni caamirin alkhasraji araada wuxuu doonay an yaqzuwa inuu duulo fii sabiil lah jidka ilahi ku duulo sacad ibnu hishaam aabbihii hishaamna waa saxaabi aabbihii awogii caamirna waa saxaabi asagu laakiin waa taabici aad u qiimo sanadka sagaashanaad taqriiban meelaha geeriyooday fii dowlati bani umaya araada sacad wuxuu doonaa an yaqzuwa fii sabiili اllah jidka ilaahay inuu ku duulo oo mujaahid ahaado oo usan fadhiisanin marka wuxuuna ka duulayey maku ka yimid waydh may ciraaq buu ka yimid madiinu markaa soo maray faqadima almadiinata madiinuu soo galay fa araada wuxuu doonay an yabiica inuu iibiyo gado xaqaaran lahu dhul uu ku lahaa guryo xaqaaran iyo daar lahu lisacad biha bilmadiina uu ku lahaa dhul u madiina ku lahaa buu damca wixii adduunyada dunida ka yaalo dhanba uu xaraasho kadibna jihaadka uu ku bixiyo waxana uu sadaqaysto wax adduunya uusan yeelanin intuu nool yahayna uu ku taagnaado waddo jihaad sababkuna waxay ahayd isaga ka sheekeeyey aabbihii hishaam ibnu caamir ayaa nin aad u khayr badan oo saxaabi u ahaa wiilkiisu markuu soo hana qaadayba wuxuu arkay wiilkiioo dowladda dhex boodahaya sacadoo dowladda iyo siyaasadda iyo howlihii reer banu umaya inuu un oo uu askari noqdo ama uu noqdo uun waardiye ama nin staaf ah ama nin mas-uula ah, amiir isu qaansheenhayo uun siyaasad dhex dhexboodayuu arkay aabbahay baa isoo qabtay buuhi markaasuu ijeebeeyey guriga dhexdiisa igu xidhay buui wuxuu yidhi qoolla wiilo dul istaagay bui budhbuu la soo istaagay xaqaar weynbuu la soo fadhiistay wuxuu ilaahay baan ku dhaartay baadan guriga ka baxayni ilaa aad kitaabka ilaahay xifdido xataa tastadira kitaab allah laabudda min alistihaar kor waa inaad ka shubto marka unbaad iga tegi kartaa waa nin weyn wuxuu garaacayo odaygu waali haddee ilmihiisu kama weynaado adoo lixdan jiroo boosh ah yuu aabbaa usha kuula bixi oo hooyadaa ku dili marka waa inaad hogato markaad daraado waa abeed aad tidhahdo wey abeed ma taqaanaa ninkii axmaaro gumaysatay baa yaqaan dhib ma laha duqi markuu burka soo fujistay gurigana igu xidhay macallina wuu ii keenay buui ninkaas quraanka ka dhegayso bar markuu sidii faataxada oga baxo kulligii ii soo sheeg qur baan bila ku soo afkoobaybu nin fahman badan buu ahaa markaan qur-aan ka dhammeeyey ninkii mu'adibkaa ah ee macallinkaanoo qur iyo hawlihiiskuukay burgooyey adduunyao dhan baa nacay buu nacay adduunyadii buu nacay xaamili kitaabiillaahi buu hanuun baa galay markaasuba markuu hawsha bilaabayo isagoo hawshaa ku taagan yaa abbihii hishaamna geeriyooday radi allahu tacala canhu ardaa markaasu wuxuu go'aan qaatay ciidan walboo duulayo gaala ku duulaya inuu raaco adduunyana uu faraha ka qaado wixii guri aabbihii oga tegay ama hanti lahaa o dhan inuu xaraajto marka saasuu madiina u yimid qorashahaasu madiina u yimid faaraada an yabiica caqaaran lahu biha fayajcalahu inuu yeeluu damcay ku bixiyo fi salaaxi hubka lagu dagaalamaya dagaalka iyo walkuraaci fardaha fardaha marka lagu dagaalama dee tiknikada marka ah taangiga iyo saanadi milataribu u diyaarsada wixii hantiya o dhan uu geliyo wayujaahid aruuma gaaladii reer nasaarana uu ku halgamo xataa yamuuta ilaa uu geeriyoodo falama qadima almadiinata madiina markuu soo galay laqiya unaasan qolyuu la kulmay oo min ahli madiinati reer madiina ka mid ah fa nahowhu can daalika arrinkaasay ka reebeen waxay wadaadow adduunyadan aad iyo inaad jihaad isma diidahayaane saxaabaduna waa jihaadi jireen nabiguna waa halgami jiray nasiibkiisa adduunyana ma halmaami jirin waa ku sidee tabatulkan aad waddo jooji haweenna guursan mahaya buuhi soom joogtaa salaatuleyl iyo jihaad wax adduunya aniga dambeed maba jirtaba waxayga dabkaan saaranaya halkaas ay soo istaageen sacad riwaayo kale leeyahay buuhi aradtu an atabatala tabatulkun waad garanaysaan waa in laga go'o dumar iyo adduunyao dhanba laga goo oo haddii la doono mararka qaarkoodna laisdhufaanaba ibnaha can tabatuli xadiid waad ku garanaysa markaas fanahaw can dalik waxay u diidayaan waa wa ahbaruuhu waxayna u sheegeen saxaabada iyo taabiciinta anna rahatan sittatan koox lix ah araaduu inay doonaan daalika arrinkaa inay tabatulaan oy zaahidaan oy duurgaloobaan fii xayaati nabiy illahi sal lay slm nabi maxamed noolashiduu noolaa fanaahum nabiyullahi nabiga ilaahi baa ka reebo u diida arrinkaas wa qaala wuxuuna ku yidhi qolihii lixda haa ee ansaareed alaysa lakum fiya uswatun ama iswatun miyaan dayashaanay idinku sugnaynoo inaad igu dayataan miyaanan mudnayn idinkuna aydan ahayn xertaydii iyo asxaabtaydii anna hogaankiinnii diimeed miyaanan ahayn alaysa lakum yuusan idin ahaanin fiya ay fi itibaaci waqtidaa'i uswatun dayash fiya fii acmaalihi wa ikhlaasihi wa aacatihi falama xadauuhu markay u sheegeen bidaalika arrinkaas raajaca mra'atahu xaaskiisa buu soo ceshaday islaanta wuu soo furayba islaantii maka ama basra u joogtay wuu soo furay guryihiina wuu xaraashahayaa muxuu u diyaargaroobay inuu ku duurgalooba jihaadkaas ayb raajaca imra'ata islaanta wuu furay soo dalaaqay wuu soo ceshaday wa kaana qad allaqaha mid furay buna horaan wa ashhada waa marageliyey calaa rajcatiha rijcatana waa la yidhaha dhib ma laha bikasri raay aw fatiha washhada waa marageliya calaa rajcatiha waya sunnatu haweenadi la furi waa in marhaati lagu furo haddii la soo ceshana waa in marag lagu soo ceshado sunnada sidaa wixii kale waa mukhaalaafa lisunna fa ata bna cabaas buu u tegay marka wuxuu u diyaargaroobay inuu ogaado bal marka cilmigii ku saabsanaa qadiyadda uu doonayo inuu suufiyoobo oo uu khalweeyo oo duurgal u noqdo shareecadu waxay ka qabto horta waa loo sheego waa loo diiday hadda marka wuxuu rabaa siduu u cibaadaysan lahaa isagoo halgamaya inuu barto reerkiisana dhaqanaya faata bna cabbaas buu u tegey fasa'ala wuxuu weydiiyey can witri rasuulilah rasuulka ilaahi qaabku salaatuleilka u tukan jiray faqaala bnu cabbaas wuxuu idhi alaa adulluka miyaanaan ku tusayna calaa aclami ahli اlard dunida iyo deganka waxa ku nool axadka u aqoon badnaa aadamaha dunida ku nool axadka ugu aqoon badnaa maanku tus ugu aqoon badnaa biwatri rasuuli lah sal slam watirkii nebi maxamed axadka ugu aqoon badnaa maanku tusa wey haddee nin cilmi doona oo la mas'aladan ruuxa ugu yaqaana maan kuu tilmaamo muxuu war khayr allah kus intaan baan u socday tilmaam wey haaj igu farfiiq qaala wuxuu yidhi sacaad man qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi caaisha waa caaisho hooyadan wey faatiiha u fasalha soo weydii su'aashaas uma igu soo noqo aniga oo ii imow faahbirnii ii sheeg biraddiha jawaabteeda calayka ay kugu jawaabto ibn cabbaas wuxuu ihi markuu tilmaamaa sheekha aan kuu tilmaamay u tag su'aasha weydii jawaabta ku siiyana isoo mari aan ka faa'iidayste illa anagu bilaash bilaashkuma tilmaamaynin maash cilmi baa fanalaqtu waan aaday ilayha ilaa caaishan aaday buu yidhi sacad fa ataytu calaa xakiim ibni aflax ayaan sii maray fastalxaqtuhu iraac baan ku idhi ilayha ilaa caaisha iraac fastalxaqtuhu inaken iraac yuu helyeen markaad nin mas-uula ama ruux weyn ama nin caalima u tagayso aqoon horan isku lahayn waxaad u baahan tahay axad is yaqaanaan oo maa ana xakiim baaba ka khaldan tahay marka akiimba hooyadan ku kasanba hooyadan buu marka ku kacsan yahay maa ana hawlba isku yardiideen marka xoogow uu ka yarduday maa ana anugu mi biqaaribiha mid u dhowaanay caaisho ku raaci maayo maxaa jira liannii nahaytuha hadda kahor e, ka reebay an taquula inay ka hadasho oo fii haatayni shiicatayn labadan kooxood shay an wax ka tidhaahdo fa abad way diiday fiihimaa fi shiicatayni ilaa mudiya inay unkusii socotay ka hadasha mooye shiicatu caliy wa shiicati asxaabi aljamal weeye zubayr iyo alxa iyo qolihii caaisha ay socotay iyo waxaa weeye cali ayib hawshaan hooyay ka hadh faraha ka qaad ha gelin raggan babkooda ka bax yaan afka lagugu tiranin wuu la hadlay wadaadkan taabiciga shiicataynku waa shiicatu caliyin ansaaru caliyin wa ansaaru aab اjaml baa loo jeedaa faabad waa diiday buui fiihimaa ay fii amrihima wa shanihimaa ilaa mudiyan inay unka hadasho oy hawshaas u taagnaata mooyeen hooyadan marka maslaxay u arkaysa muslimiinta kala qabooji oo dhiiga kala baaji oo intan baadaa hooyahoo isu keen oo booski nabiga u istaag oo islaax iyo sulxi ka shaqee bay ahayd mooyeen dan kale kamaysan lahayn qaala wuxuu yidhi cashaanus ma naqaano garan mayso aabbaha iyo awgeyn garata laga yaaba laakiin anugu haddii hawl baan ka leh su-aaleed khaasan weydiisan iraac ibnu cabbaasna waa asaga ii diray fa ja'a waa yimidoo waa iraacay howshu waa iga yeelay ile waxaa ka mid a min asunna wa ibraaru almuqsimi ruuxa dhaartay ee kugu dhaarta wuxuu kugu dhaarta haddaysan hadduusan shar iyo macsiya ahayn in laga yeelo wey wallaahi waa ila qadinaysaa inay keen hayaad leedahay iska hadday macsiya tahay unbaa la isdhariijiyaa fanalaqnaa waannu aadnay ilaa caaishaan u dhaqaaqnay fasta'dannaa calayha idan baan weydiisannay faadinad lanaa waynoo idintoo soo galay tihi fadakhalnaa calayh waannu u gallay faqaala waxay tidhi xakiimun isagoo codkiisay garata xakiim ibnu way taqaanaa facarafatu way garatay maxakiimbaa wayna garatay faqaala wuxuu yidhi nacam haa waxay tidhi man macak yaa kula socda ilaan shanqadha ruux baad xijaab baa udheay hooye iyo dadka xijaab weyn baa udheay dah baa udheay culus marka hadalkii dareemaysa hal ruux yahay inuu laba qof ay ruux waa dareemaysa qaala wuxuu idhi waxaa eh, odhanaya eh, xakiim sacad bnu hishaam wey sacad bnu hishaam baa ila socda qaala waxay tidhi man hishaamun hishaam waa badan yahay hishaamkee hishaamkee waa ina hishaamkee qaala bnu caamirin hishaam bnu caamir wiilkiisii weeye fataraxamat calayhi ay calaa hishaam mise calaa caamir calaa caamir oo awowgii ah fataraxamad calayhi allaha u naxariistay tidhi allaha u naxariistay caamir wa qaalat khayran khayr bayna ka tidhi waynu gaadhi doonnaa nicma almar'u kaana caamira bay tidhi hooyadeen caamir nin aad u qiimo badan buu ahaa waa minman shahida badran buu ahaa caamir caamir bnu umaya alkhasraj alansaari anas bnu maalik bay ilmaadeer ahaayeen marka shuhadaau badrin buu ahaa min shahida badran buu ahaa wastashhada fii uxud bader buu qayb galay raggii ku shahiiday uxudna waa ahaa xaamir raggii markii saddex saddex loo xabaalaylen dadku way badnaayeenoo saxaabadana dhulka qodi waayeen iyo xabaashii uu nabigu yidhi laba laba iyo saddextada iyo afar afarba asxaabada iskula xabaala una kale hormariya nin say u kale qur badnaayeen saddex nin bay isku soo hagaageen caamir ibnu umaya oo sacd awowgii ah ninna wuu ka quraan batay ninna wuu ka quraan yaraaday ninkii ka quraan batay baa la hormariyey caamirna dhexdaa la geliyey ninkii ka quraan yaraana gadaal baa la geeyey saasaa loo xabaalay aabbihii oo loo asturay awowgii hadda weeyaan awowgii markaa si fiican u garatay qaala qataada wuxuu idhi taabicigii warnaya ah wa kaana caamir wuxuu ah usiiba mid shahiiday bu aha yowma uxud maalinka uxud baa raggi la dilay buu ahaa faqultu waxaan ya um اlmuminiin hooyoy ambi'iinii markan dambe yaa warkaa waxaa la wareegahaya sacad mar hadday garatay hishaamna garatay caamirna garatay warkii buu la baxa uu yimid ambi'iinii iiga sheekay buu wax iiga sheegay can khuluqi rasuulilah nabi maxamed dhaqankiisii dhaqankiisii diineed ee ummaddu la dhex joogay rabbiga abuurana uu ku caabudayey iiga sheekee qaala waxay tidhi alasta taqra'u lqur'aan qur-aanka miyaadan aqoonin qultu balaa haa la magana waa aqaanaa buui qur-aanka waaba ninkamujaahidkae qaala waxay tidhi faina khulqa nabiy llahi sal lay slam kaana alqur'aana nebi maxamed miyaad rabtaa haa dhaqankiisu wuxuu ahaa kitaabka qur inuu ku dhaqmo wuxuu amrayna uu fuliyo wuxuu ka reebayna uu ka leexdo ka fogaado wuxuu ammaanayna uu ku hagaago nebi maxamed qur-aan socduwa xagga dhaqanka iyo usluubka iyo alla ku xidhnaanshaha qaala wuxuu idhi fahamamtu waxaan doonay an aquma inaan istaaga haddee war waxaa la siiye dhammaystiran oon waxba ka maqnayn haddii le kitaabka qur-aanka ma taqaana ma dooni nabiga inaad ku dayata qur-aanka ku dhaqan baa laydhi idan maxaa u dhiman waa su-aal isku dhammaatay walaa as'ala axadan aadamana aanan weydiinnin can shayin wax masale diineed ah xataa amuuta ilaan ka geeriyoodo oo kitaabka qur-aanka aan ka adeegto kitaabka qur-aankana waa kii hee lagu soo xidhay weeye silsiladaha loogu soo xidhay loogu soo dilay ee aabbihi ay ku kala baxeen kitaabkii weeye wuna yaqaanaa uma badaa li waxaa haddana ila qumanaatay buu idhi inaan su'aal kale hooye ka faa'iidaysto faqultu waxaan idhi salaatuleylkii nabi maxamed iiga warran faqaala waxay alasta taqra'u lqur'aan qur'aanka miyadaan aqoonin haa cafwan alasta taqra'u miyadaan akhriyin yaa ayuha almuzammil suurat almuzammil soo ma taqaanid oo aayadaha u dambeeya lagaga sheekeeyey qiyaamka iyo axkaamtiisa iyo howlihiisa ayib horaanna amro qumin leyle laissoo yidhi qultu balaa haa waan aqaanaa qaala waxay tihi faina allaha subxaanahu wa tacaala iftarada ilaahay wuxuu waajib yeelay qiyaama alleyli habeenka in la tukado salaatuli loo istaago fii awali hadihi suura suuraddan awalkeeda yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliilan baa layidhi faqaama nabiyullahi nabiga ilaahi baa salaatuleyl u istaagay wa asxaabu iyo asxaabtiisa xawlan sanad dhammaystiran hal sanay salaatuleyl tukanayeen iyadoo waajib ku tahay waa sida hooyadan qabto jamaaca min ahlicilmi baana saa ku tagay wa amsaka allahu ilaahay baa dibdhigay oo xajiyey gunaanadkii aayadii u dambeeyey ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adna baa dib loo dhigay ahran awalka suuradda iyo dhammaadkeedu waxay kala dembeeyeen labayo toban bilood bay jir fi samaa'i cirka oo qur-anku xagga ka yimaaddaa cirku ka yimaaddaa allihii subxaan qaadirka baa cirka ka keeno inaga sarreeya ashaacirna waxay dhaheen qur-aanku cirka kama yimaado maxaa jira qur-anku waxay dhan waa carad waa sifo waa macna min almacaani waxaa kor ka yimaada amadaga waa jismi iyo ajsaam iyo acyaan roob iyo biyo iyo wax jurmilaa cer ka yimaada waxaan qur'aan aayada ama axaadiia nazala iyo naaratan kulli waa muawal bay dheegan laabudda min ta'wiilihi innaa naxnu naslna dikra waxba kama jiro waxaaun loo jeedaa waan keennay cer ka keennay ma waxa soo degay waa inuu yahay wax jurmila biyahan oo kale iyo dhagaxan iyo birtanoo kale laakiin hadal iyo kalaam see u degahaya mush macquul bay ku yidhahan ka jawaabe hadhowna kitaabka qur-aanka ay kuu ah. waa ilmaday kuu dugaayaan beenbeenta ah man raxima rabbuhu tayb waa qaraaf wuxuu yihi run ma rabtaan fii sharxi alarbaiin alarbaiin fii usuul اddiin uu leeyahay fakhrudiin arraazi sharax buu ku leeyahay uu aad ugu naqdiyo marna ku taageero wuxuu leeyahay markaad tahay oo kalaamka fahansan oo ashcari dhab ah waxaanoo dhan ina dhalanteed waad ogaantaa buuri aayadho dhan inaad awsho ku qasban tahay aayadho dhan waa qasab oo la leexiyo la oo qorsagaa lagu qabto oo bacaadka la dhigo haddii kale iimaankaadu ma ansaxaayo mar baan soo qaadi doona idinku dul akhrin doonaa haddii aan insha allahu tacaala <clears throat> aan iskaga socdo xata anzl allahu ilaahu rabbi soo dejiyey fii aakhirati suurati اtakfiifa fududayn baa ilahay soo dejiyey qolyaha musaafira qolyaha halgamaya qolyaha xanuunsan suura muamil waa taqaanaa dawsha ayada idan sanad bay kala dambeeyeen bilowga suuradda iyo dhammaadkeeda fasaara qiyaamu leyl qiyaamuleylka waagi dambe wuxuu noqday taطawacan sunuu noqday bacda an kaana ariidatan ay bacda fariidatin isagoo waajib ahaaba waxaa loo bedelay suno loo bedelay qaala wuxuu idhi sacad qultu waxaan yaa umma almuminiin ambi'iinii can witri rasuulillaah idan hadda wuxuu ogaaday xukun baa loo sheegay ora maxad maxaa loo sheegay bidaayat alxukm annaasikh waalmansuukh farad sunno iyo hawshi baa loo sheegay hadda wuxuu rabaa kayfiyada huna waa kayfiyada ambi'inii can witri rasuulilah rasuulka ilahi suu u tukan jiray wax iga sheeg faqaalad waxay ti kunnaa waxaanu ahayd nuciddu lahu kuwa u diyaargareeya suubanaha siwaaka rumaygiisii iyo wa tahuura weysadiisii yaan meel u dhigi jiray fayabcaثuhu اllahu maa shaa ilaahay xilliguu doonuu toosin jiray an yabcaثahu inuu toosiyo min alleyl habeenka xaggiisa fayatasawaku nabigu waa rumayan jiray waa cadayan jiray wayatawada waa isa qadan jiray wayusalii wuxuuna tukan jiray tisca rakcaatin sagaal ragcadood laa yajlisu uusan fadhiisanayni fiiha fi اtisci ila fi اhaamina xalaynu soo marray xadiid lamida way caaisho hooyadana ay lahayd midda sideedaad unbuu markaasi fadhiisan jiray idan waa meeqa isku bixisa waa markaa sideed ragcadood isku bixisa afar afarna waad soo marteen fayadkuru allaha ilaahay buu xusi jiray wayaxmadahu waa mahdin jiray <clears throat> wayadcuuhu alluu baryi jiray uma yanhadu haddana waa istaagi jiray isagoon salaama naqsanin buu istaagi jiray walaa yusalimu ma salaama naqsan jirin uma yaquumu waa istaagahaye fayusalii ataasicata <clears throat> tii <coughs> oo markaa witrka ah uma yaqcudu waa fadhiisan jiray fayadkur اllah ilaahay buu xusi jiray wayaxmaduhu wuu madin jiray wayadcuuhu ilaahay buu markaasi baryi jiray uma yusalimu tasliima yusmicuna markaasuu salaamo naqsan jiray salaanuna maqashiinaya oon hoos iyo xamxam ahay idan witrkii waa xidhay sagaal ragcadood oy mid witir tahay isku qabtay oon kala go'nayn uma yusallii racatayni racatayn buu tukan laba ragcadood bacdamaa yusalimu intuu salaamo naqsaday kadib buu laba ragcadood tukan jiray wahuwa qaacidun asagoo fadhi weliba fadhi buu ku tukan jiray fatilka waxaa weeye sacadow fatilka middaasi waxaa weeye ixdaa caشhata ragcatan koo iyo toban ragcadood yaa bonaya wiilkaygiio yaa umulmuminiin soo sooma de waa wiilkeedu wey idan saasay hawshu ku socotay falama asana nabiy اllah nabiga ilaahay markuu waa yeelay wa akhadahu laxmu hilibna uu qabtay yacnii uu dabcay muruqiisii iyo xooggiisii awtara bisabcin toddobuu ku watirin jiray waagi dambe toddobo sidii sagaalka hadda aad soo marteen sagaalka soomaalina soo maray siddeed xidhiidha oo hal itiyaad leh iyo mid sagaalaadoo aydna atixiyaad leh haddana toddoba xidhiidhuu nabigu tukan jiray oo labada u dambaysa keliya ay leeyihiin wa sanaca fi rakcatayn labada ragcatayn ee witr ka dambeeyna wuxuu ku samayn jiray mila saniicihi اlwali siduu ku samayn jiray sagaalkii oo asagoo fadhiyo laba ragcadoodna tukan jiray fa tilka taasi ticun sagaal wey bunaya markaa toddobuu ku witriyaa laba ragcadood oo witirka dambeed dhacda ku dar sagaal sagaal buu ku witiriyaa laba ragcadood witir ka dambaysa ku dar kooyo toban wa kaana nabiyu sal ly slam idaa salaata nabigu hadduu salaad tukado axabba wuxuu jeclaa an yudaawima calayha inuu joogteeyo xalayna waxaynu soo maray amal walba nabigu wuxuu u jeclaa midka joogtada ee la rukunto camal yaroo quraan ah mid yaroo sadaqa ah mid yaroo soon ah wax yarood joogtayn karta intaad nooshahay ayaa ka fiican wax intii la baluxiyo oo la sii daayo haddana laga istaago maalmo intaad fahmaysa inaad hawlo faraqdo haddana aad ka istaagto wax yarood kari kartood joogtayso oon kala go'in ayaa ka khayr badan ninkii laakiin waxna aan joogtayn karin waxna aan holoobin karin ka warramo inuu mar intuu fahmayso wax sii daayana ma awoodo inuu wax yar wadana ma awoodo ninkan maxaan leenahay me ninkan waan garaacanaynaa ninkan waa in la garaacdo somalia waxay dhhen hebel garasho ma lehe muxuu leehay garaacasho ruux muslima khayr lagama waa inta badan insha allah wa kaana suubanu alayh salaatu wasalaam idaa halabahu nawmun hurdo hadday ka adkaato hurdo hadday la tagto aw wajacun ama xanuun iyo laxaw can qiyaami leyli salaatuleylkii istaaggii habeenkuu toosi lahaa sallaa min annahaari waagu markuu baryu nabigu tukan jiray intay caشhata labiyo toban ragcadood nabigu wixii xataa cudurdaar ku dhaafo waa ka daba tegaya innagu waxay iskaga badan tahay hadiba caaw hurdo ay ku dhaafiso salaatuleilkii watarkaadii laa tafriia finam baad alamdu lilah waba lama hayso ajrkaygana waan leh inaad berri barqanka ka daba tagto diyaarba homa tiidba warkiiaaa min anahaari maalinku markuu waagu bari wuxuu ka tukan jiray inay cashara hal ragcadoo witiroo tukan jirta hadday ku dhaafto labo saddex afar wax yaroo tukan jirta salaatuleyl hadday hurdo ku dhaafiso ama xanuun ku dhaafiyo sunnadu waxa weeye barqinkii marka la gaadho ee la tukado sunnatu shuruuqa ama duxada la tukada salaato barqinka yaa labayo tobankii la imanaysa hooyadan waxay tihi u fiirsa cilmigay siisay sacad nabiy allahi nabiga ilaahay ma ogi qara'a kullahu fii leylati nabi maxamedoo qur-aanka ku khatimay maalin gudaheed ma maqal bay tiraanu mana arag habeen intuu bilaabay maqhribkii fajarka ka dhammeeyo khatima ma arag bay jir walaa sallaa laylatan ila subxi asagoo habeen dhan su u soo jeedo waawa ugu baryana ma arag bay waa yaraha seexdaa wuu soo kacaa waa sida ugu fiican haddee wakhayru lhadi hadi muxamadi sal slam walaa saama shahran kaamilan mana ogi bay tiri asagoo soomay bil dhammaystiran hayra ramadaan oon ramadaan ka ahay muxaram iyo shacbaan buu soomkooda nabigu badan jiray wax badan buuna ka soomi jiray shacbaanna wax yar buu ka tegi jiray muxaramna soonka waa badan jiray laakiin soddonkeeda ma kamili jirin qaala wuxuu marka sacaad fainalaqtu ibna cabbaas sidaa hooyadan sheegtay sidaa hooyadan sheegtay weligiina qur-aanka maalin kuma khatimin habeen dhanna dhafar kuma soo jeedin soonna bil ma dhammaynin aan ka ahayn bil ramadaan fainalaqtu ibna cabbaas baan aaday ila waa kii la soo ballamay faxadatu bixadiiiha xadiidkooyaan u sheegay jawaabteeda ka bixisay witrkii nabi maxamed faqaala wuxuu ihi sadaqad caaisha runbay sheegtay sidaasawna nabigu ahaa intaan ka warqabo habeenna wakiilla tukada innaga soo marraadii low kuntu aqrabuha haddaan hooyo isku fiicanaan u tegi karo aw adkhulu calayha amaan u geli karo la aataytuha waan u tegi lahaa buuhi xataa tushaafihanii bihi ilaan dibnaheeda ka qaata xadiidka ilaalabu baad rabaa ma haddaan cudurdaar iyo dhib jirin intaan u tagan xadiidka anuu ka maqli lahaa buui oon ka qaadan lahaa laakiin waa khayr jawaabtaada igu filan qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa sacad qultu waxaan ku yidhi low calimta ogahay ibna cabbaasow annaka laa tadquxu calayha hooyada inaanad u gelinnood xoguu isku xuntiinba aan ogahay maa xadatuka xadiiaha anna kuma sheegan bn xadiidkii cilmigeeda saxadoorintii cilmigeedii inaad booliyato ma yeelaan booli ilaada waad iga booliyanaysaa ku xumeeyey marka sacad ibn hishaam nin aad u qiimo badan buu ahaa tarjamadiisu waxay dheh culummadu kaana rajulan saalixan min ashujcaani اlbohm geesiga markuu geesi tariiq dhaafo hebel waa dameer baa dameerku markuu xanaaqo lagu busiidayn libaaxa giirkuu qaban wuxuu ka cabsada ma markuu kullaado inta horu iska carcararaa ruuxa marka kun iyo o iskugu mid tahay aan dan ka lahayn baa buhmiga ay dhahaan carabtu ee bahalka hibil ah. waa bahal ma maqash sacad marka waa aragtaa nin waxaaba le kaana min asaalixiina shujcaani ilbuhm waa keen soo mar habeen dhawd ku shiiday hindiya buu ku xabaalan yahay aabbihiina awowgiina caamirna baqiic bukhaari wuu tarjamay wuxuu idhi kaana rajulan saalixan wamaata calaa axsani xaalin muxuu qarinhayaa hmm? annahu maata wahuwa haazin fii sabiil اllah wastashhada muxuu ahaa wa kaana muqri'an dadka qur-aanka laga bartana wuu ahay qur-aanka muxuu ku bartay qool iyo budh buu qur-aanka ku bartay hadda haddaad isku taabataan carurta waxay leeyahay jaal abyuus baa tihiin jaal abyuus balaayana haysato meel loo baxo woman abyus iyo jaal abyus iyo balaayo timaan la weyd murtadidii waad maqlayseen sabaanka lama kubsan karan waad maqlayseen waad hawl nagu cusub waxaan idin horraynin baa idin dambayn doona ibn xibbaan asagu wuxuu hi markuu tarjuma kaana min cubaad الtaabiciin wاlmuwaadibiina cala اlghaswi buui taabiciinta raggooda cubaadda waaweyn buu ahaa nin aad u qiimo badan ba aabbihiina de waad garanaysaan awowgiina iska badaa maxalushaahidku marka waa maxay witrkii nabi maxamed akhlaaqdiisii taarikhdu witrku soo maray iyo salaatuleilku iyo meesha ku dambaysay ayaa laga faa'idaysanay idan waa baabun jaamicu muxuu yidhi marka nabigu baabun jaamicu salaatuleil axkaam iyo masaa'il waxaa ku horan inanu soo marin witrkii nabigu qaabku u tukan waa la soo daldalay laakiin qaabka ku bilowda salaatuleilku iyo sidii loo nasakhay iyo nabigu warkuu e, waayeelay iyo markuu dhallinyarada qaabka u kala duway wuxuu dhan baa meesha ku jira howlaha marka khilaafka ah ee saxaabada u dhaxeeya inaga kusii mashquuli mayno iska ijtihaad buu ahaa ibn cabaas wuxuu ahaa raggii garab taagnaa cali ansaartiisiba waa kii amiirka basra waagi dambe ibn cabaas iyo cali isku xumaadeen ibn cabaas wuxuu ula colloobay hooyadan iskugu dhaceen hawl cali khusaysay ahayd cali iyo hooyadana xoogu xurgufa u dhaxaysay qisadii bariirasay u dhacdayba qisadii waad garanaysaan xadiiulifki iyo talooyinku ka bixiyey calina markuu nabiga la talinay ijtihaad iyo wanaagdoon nabigu wanaajinaya iska ahay ibnu cabaasna hadda markay hooyadeenna iyo isku dhaceen cali wuxuu arkay inuu cali saxan yahayo uu gargaar iyo hilaasaba kule hooyadeenna ay khaldan tahay hooyadeenna ayadu khaldantahay kulligood khaldayn bay u arkaysay waa masaa'il ijtihaadiya kii laba ajir buu leeyahay khaldamayna hal ajir buu leeyahay in la dhex galo wax laga sheego lagu xadgudbaan lama ogolo khilaafka laakiin saxaabada waa la bumbuuniyaa waa laga faa'iidaystaa caruurteenna hadda dunida wax ka dhigatay wadamaha gaalaha joogtay kan aan joognaba muxua qaybta arrimaha diinta maad irtamaay ahayd waxaa lagu dhigaa khilaafu saxaaba lagu dhigaa foom tirigii foom fooga khilaafu saxaaba lagu dhigaa markaasaa macalimiin shaytaannaah oon islaam shuqul ku leh ama gaala ah ama islaam sheeganaya ayaa aad waxay u buminaya khilaafka dhex maray sayidina cali kadib waxay caayano jaa'ifeeyano ku xadgudbaan sayidina mucaawiye carruurtiinaa lagu baraa diin loo sheegaya iskuul waddangaala ka jira oo miskiin carruuroo ilmo yaro waxba aan garagayn abidina la geeyey ayuu gaalku wuxuu u bumbuninaya ama gaal raaceenku wuxuu u bumbuninaya khilaafkii saxaabada yacani niman adduunya ku dagaalamay oon dad ahayn oo bahalla ahaa oo iska ahaa xayawaan kasoo ka soo ororay qawyaha baa laga dhigaya ilmihii iskuulka waxa lagaga soo barbaariyay inuu saxaabada caayo liido ku xadgudbo culummada waaweynee loo ammaana tan hadda sheegayseen ayaa aridaad sheegayseen waxaa ka mid ah abu cali ibn siina baa looga sheekeeyaa abu cali ibnu siina cinda ahlicilmi waa rajul kaafir mulxidu zindiiq culumada caan baxay ee muslimiinta u qiimo badan baa looga dhigaa iskuulkiina kenya ku yaala caruurtiina looga dhigaa fom foorka lagu daraaseeyey fom triga ma ka warqabtaan waxaa nooga daran kuwaas kuwiina yidhi iskuulle islaamaa idiin furaynaa kadibna carruurta naga la gooyey ee malaayiintay naga ururiyeen oo soomaali isu keeneen maraakiis markii loo dhisay aan ummadda ku soo kordhin waxaan ka ahayn gabdho ku dardaraya iyagoo cantuugsan tufaax iyo moos oo waxay ka xishoon jirin oo jidka kugu saloolan oo halkaa baqba iyagoo gashaantiba waaweyn oo naasku intaa leegyahay dhaqanxumada anshuxumada maxaynu ka faa'iidnay ii sheega gabdhaheenna yararka ahaa een guryaha ka bixi jirin in macallimiin gaalo iskuulka ugu dhigaya ay kufsadaan oo dhowr la arka iyagoo rimanoo xaamilo ah dhaqan xumadaasi ummaddaha laga daayo aqliya yaroo muslimada oo sakaraad oon tabar la'ayn baynunahay diinkaa labada ilaashado nin walba culimmana xilka ka saaran diintaha u diyaargaroobo nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam dajaal hadduu yimaado anoo nool muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anaa idinka doodi oo looyar idiin noqon oo abukaata anaa idin taagan u fiirsada anoo nool dajaal hadduu soo baxuusobano nin walboo muslima anaa u hadli anaana difaacaya haddaan xijaabtoo dajaal yimaado fakullu mri'in xajiiju nafsihi nin walba asagaa isdifaaci oo diinkiisa ilaashanaya maxaan ka rabaa waxaa laydin yidhi alculamaa'u warasat اlambiyaa culummadu waxay dhaxleen ambiyada ambiyadu dahab iyo diinaar iyo waxbaa laga dhaxlay diin iyo masuuliyad ninka caalimka ah markuu nooli waxaa tahay inuu matalo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddaasoo dhanna waa asagu difaaco una hadlo mas-uuliyaddana uu muujiyo dhib iyo dhibka uga horraya dheeftana u daayo xil uu iska saaro laakiin baash hadday noqoto na iga tiro igu tir xaalkeedu muxuu noqonaya nabig wuxuu noo sheegay fidna diiniyad oo adduunka timaad waxaa ugu daran dajaal haddaan anoo joogo uu soo baxana muxuu suubanu idinku iska fadhiista iska jooga yaa u taaga dhibkaas nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam ninka caalimka taalibucilmiga meel walbuj ummaddaa inuu yidhaha anaa idin jooga oo dabka oga horeeyo oo dhibka oga horeeyo oo diinkooda u difaaco haddaan laakiin caamadii sii dayno innaguna aan gadaal ka rukusna ka warrama mushkilo weeye hadda nabiga lama hayo wadaaddo matalana lama hayo maxaa idiin yaalla fakullu mri'in xajiiju nafsihi nin walba ka doodo ilmihiisa ha ilaashado diinkooda ha dhowro quu anfusakum waahliikum naara carruurta intaad qur bartaan oy waxay ku tukadaana bartaan guryihiinna ku haysta xirfad ay ku shaqaystaanna bara iskoolaadka faryaamada laga barta maaragtay fuundinimada beeraha sida loo falo xoolaha sida loo dhaqo howlahaa bara ganacsiga bara ganacsigaa taqaanaane meeshan aafisada kula sii ordaysaan waxba ka faa'idi maysaan waad ku high school baad ka saarteen maktiisa ka badan buu ka qabaa markuu jaamacadda soo dhammeeyana xagee idin soo fadhiisanaya guriga shaqaha loo raadiyo sida loo wada waagata waa so baarlamaan u taaganahay soddon sanana lacag xalaalaad ah baa taagnayd ood ku soo dhididay hawshaa dib ha loo fiiriyo qolyaha iskuulaad islaami baan samaynaa yidhina waa in dib loola xisaabtamo wax badanoo wanaag waa qabteen waa la insaafo la garaabo nimaan garaabi waxay dhaheen soomaalia nimaan garaabi waa gaal gaalku ma diinta ka baxayna ma ahaada waa nin khayr daran bay u jeedaan in la garaabo way fiicanta wax badanoo wanaaga waa qabteen laakiin meeshii laga sugahayey iyo hanti loo qabay iyo meeshii laga haabanayay midna umay dhowo dhib badanna waa soo kordhiyeen hawsha marka waa in icaadatu nadar lagu sameeyo laga tashado ayaatiinkiinna mustaqbalkiinna ubadkiinna hawsha waa in laga tashado wax aan ka suuragelaynin idinkiibaa laakiin kala socda oo nin walba meel u boodahaya jaaliyad muslima oo beled joogta oo aqaliya oo minority ah oo xuquuq laa tihiin oo xoolo leh oo ummad leh oo siyaasiyiin leh oo culays badan leh wax walbo dowladda aad ka codsataan waa laydin fulin karaa idinkaa laakiin horda xumaanteeda hor ordaysaanba aniga habeenuu idinka sheekeynaya garhka garhka wax idinku haysta kiina ku biiraa nidaamka caskarigaa maxaa lagu qasbahayaa inuusan koofiyadna gashanin garhkana uu weji ka dhigo weji halkaas uu ka dhigo midka siikaana maxaa loo ogol yahay garhkana inuu daysto madaxna uu duubto balu fiirsada hadda waxaad ka liidataan hmm, kii dameeraha caabudahayay iyo dabka idinkaa isdhigay maxay dhaheen ceesaan walba shilalka isdhigto yuu shabeelku ku cuna rag loguma mahmaahaye waxay dhaheen soomaaliya dhilana isheeda loogu tagaa isheeda qaabkay tahay markaad isha la geliyo ayaa inaad mari karto inaad mari karin aad garanayso waa laydinku fiiriyey waad iska hogateen waa idin martay matahay mise maaha taa macnaheedu ma aha xadgudbee xuquuqdiina raadsan unbaa idin leh xaqa laydin ogolya raadsada waad qabsan kartaane diintiinna xor u noqda caruurtiinna tarbiyaysta ilahayna ka cabsada inta ma dhibaa ku jaba ma adiga muxaadaraan kuu qabanaynaa muxaadaraanku kuu samaynaynaa hawshaa ka hadal sheekh xasan wuxuu leeyahay hawshaad ka hadasha waxba ka sii daran carruurta la geynayo iskuulaadku ay leeyihiin kaniisadaha yaaba ka daranba santa meeri halkan uu soo geli jira bas weynoo ka yimid muxuu ahay magaciisa meerhabbi halkanuuba iman jiro shurikuba daldalaaba masaajidkuba noogu soo galay ka waxna haysta waxna haysta casar miyadagta hawshaasi imaamkan la hadlayaa ee miiska soo fadhiiso xadaana moxamed muana abu muusa albasri xadana mucaad bnu hishaam xadana abi can qataada bnu abi hadda waa wadaadkii ahaa هiشham بn abdالlahi dastawaay can qataada can zura ibn أwفى can sacd bn هiشham أnahu طaلqa امra'atahu xaaskiisii buu furay هiشhaam ثuma انطaلqa waa dhaqaaqay ila اlmadinu aada liyabiica caqaarahu suu guryihiisii dhulkiisa u soo iibsado fadakara wuxuu sheegay naxwahu naxو xadiiث الsaabiq هiشhaam baa sheegaya can qataada likii hore wuxuu aha saciid ibn abi caruba can qataada u ahaa وxadana bukr bn shaybata xadana mxamed bashir alcabdi xadaana sacيid bn abi carubata xadaana qataadaة can zurarat ibn أwfa can sacd bn hishaam anahu qaal inطalqtu ilى cabdillah bn cabaas cabdillah bn cabaas baan aaday fasa'altu can اlwitri witriga xukumkiisa iyo axkaamtiisa iyo qaabka loo tukadaan weydiiyey wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey saciid biqisadii dheeradeeda soo marteen buu kaxeeyey wa qaala fiihi wuxuuna ku yidhi qaala waxay tihi man hishaam qultu bnu caamir qaalat nicma almar'u kaana caamirun usiiba yowma uxudin nin qiimo badan buu allaha barakeeye jidhi wayna u naxariisatay oo naxariis ba ilah u weydiisay maalinkii bader baana la asiiba uu shiiday isagoo weliba ree bader ahaa maalinkii uxud baa yani lafdigan dambe wadaadka waxa uu soo kordhiyey maxamed bashir maxamed bashir can saciid baa soo kordhiyey kaa hore maxamed nabi cadiy can saciid buu ahaa وxadثna سعد بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبدالرزاق أبو بكر أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له intaan hadda tanna soo kordhay waayadan macmarna waxay kuu soo kordhisay zuraar ibnu awfa oo ninka xadiidka warinaya ah iyo taabiciga xadiidkoo sacad bnu hishaama inay daris ahaayeen fa ahbarahu sacadba wuxuu sheegay zuraara annahu allaqa imra'atu inuu xaaskiisii furay waqhtasa alxadiia xadiidkiibuu ka qisooyo sheega way macmar bimacnaa xadiii saciidna bicaruubata ood horaan soo marte wa fiihi ku jira riwaayada macmar qaala waxaa jir man hishaam hishaam waa kuma qaala bnu caamir cafwan qaalat nicma almar'u qof wanaagsan buu ahaa wey kaana usiiba maca rasul lah sal ly slam yowma uxudin maalinka uxud baa la asiiba wafiihi waxaa ku yidhi riwaayada macmar faqaala xakiim bin aflax wuxuu yidhi amaa inii low calimtu oo marka ninka sidaa odhanaya macmar wuxuu ka dhigay inuu yahay xakiim bin aflax riwaayada hore madaarkeed wuxuu ahaa halka waxaa iska lahaa sacad sacad ama kolay inii low calimtu haddaan ogaan laha annaka laa tadkhulu calay inaad u gelaynin maa anba'tuka bixadiiiha xadiidkeeda kuma sheegeen marka riwaayada macmar waa laga fiican yahay maxaa yeelay aflax xakiim laftirkiisu ooma geli jirin ummuna caaisha idan muslim daqiiq jiddan weeye الطبقة الأولى من أصحاب قتادة وسعيد بن عروبة هشام الدستاوي وهرمري ورواية معمر في قتادة ضعف بها كجرة isagoo yar macmar aad u yar buu la kulmay sheekhanu qataado waayeela axaadiistii marka wax badan kama xusuusto axaadiis badan baa ka fakatay wuxuu xusuustana waa sheegaa fakaana yahimu wayakhطأu fi xadiii wayukhطئu fi xadiiثi qataada idan waad aragta wuxuu ku gaf waxaa ka mid a aflax xakiim baa sidaa yidhi sax ma aha ninka sidaa yidhi waa sacad maxaa yeele cudurku asagu qaybiyo ibn cabaas ku eedanaya ibn cabaas ooma gelin xilligaa iyadaa xakiimna waa kiiba diida ku raaci maayo maxaa yl hooyo iskuma fiicni baryaha hmm. maya de markan dambe ku noqdeen noqoshadii la jooga soomaa laabashadii buu la joog hmm. ah, marka hore lama socon hadalka marka waa min umm akhطa'i macmar fii qataada way taa iskaga taga ما أنبأتك كما شيئا بحديثها حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة وضاح قال وحر سعيد حدثنا أبو عوانة وذلك سعيد منصور عفوا قتيبة وحيري عن عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت الصلاة من الليل ترجمة أنت كده مريض بورما استريا نبي وحوها هذه الصلاة ضافت هبين من وجع حنون درتي أو aw hayrihi ama hurda la tagtay iyo wax kale sallaa min annahaari maalinka wuxuu ka tukan jiray racatan racadood waxadaana cali bnu khashram ahbarana ciisa wbnu yunis can shucbat xajaaj can qataada can zuraara can sacd bn hashaam alansaari can caaisha radi allahu tacala anha qaalat kaana rasul la sal slam ida camila camalan abatahu nabigu markuu camal sameeyo khayr la yimaado wuu sugi jiray bimacnaa wuu daa'imi jiray wuu joogtayn jiray rukun buu ka dhigan jiray wa kaana idaa naama min alleyl habeenka hadduu nabigu hurda tagto aw marda ama uu xanuunsado sallaa min annahaari racatan maalinkii tukan jira barqinkii qaalad waxay tihi hooyadeen wamaa ra'aytu rasuul allah rasuulka ma arag qama leylatan isagoo habeen istaagay xata asabaax ilah waa uu ka baryahay maqrib ilaa waa beri nabigoo taagan weli ma aragba jir wamaa saama shahran mutataabican bil xidhiidh ana nabigu weligii soonkuma dhammaystirin ilaa ramadaan ramadaan mooye waxadana haaruna macruuf xadana cabdullahi bni wahbin xaa waxadana abu طaahir waxarmalatu bnu yaxya qaala ahbarana bn wahbin cabdullahi bni wahab haaruun iyo waxaa ismutaabiciyuun abu طaahir iyo xarmale kulluhum marka wuxuu noqonaya can cabdullahi bni wahab can yuunus عبد الله بن وهب عن يونس ابن ابن يزيد الايلي عن شاب الزهري عن السائب ابن يزيد السائب ابن يزيد وصحابي صغير صحابي يروي تدب جير اسوغو ونا كقيب قاتي حجكي حجة الوداع حجكي سغوتسكي نبيغو وحير وسينو ولا كدب waxaan sideedan beri maalmoodba ka badnay laba bilood iyo laba bilood saddex bilood wax dhiman buu nabigu sii noolaa xajkaasu yuu xajiyey saaibnu yaziid waana aakhiru man maata min asaxaabati bilmadiina axadkii saxaabiga ku nafbaxee ku xijaabtay madiina lagu xabaariy saxaabadii ninka ugu dambeeye wey fi lmadiina wa aakhiru man maata min asaxaabati fi lmadiina marka isagoo saxaabi ah yuu taabici ka warinaya xadiidka wa hada min riwaayat akaabiri can alasaakhir baa la yidhaahdaa can alasaakhir nin yar inuu sheekh noqdo oo waayeelku xadiidkii uu ka qaatiyey cilmigii ayaa la yidhaahdaa can isaa ibni yaziid wa cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbat mascuud alhudali ahbaraahu labadaasi ahbaraahu labadaa wadaada saa'ib iyo cubaydillah waxay u sheegeen ibni shaab u sheegeen can cabdiraxmaan bni eh, cabdilqaariy ibni cabdin cafwan cabdiraxmaan bni cabdin alqaari qaari waa qabiila min qabaa'il carab weeye alqaari ma ah min qaarata nisba ilaa qabiilati qaraw قال وxuu hi cabdالرحmaan ibn cabdin الqاri wuxuu yidhi samictu cumar بن khطاab baan maqlay yaquulu asagoo leh qaala rasuul الlahi sl lay slam man naama ruuxii ka seexda oy hurdalla tagto can xisbihi xisibkiisii wاlxisbu cinda الcarab waa maa yajcalhu الrajul calى nafsihi min qirاءatin aw salaatin aw camalin shayga adugu aad goosato ee naftaada ku waajibisay eed saarta inay la timaado ayaa xisbi la yidhahdaa inaguna wardi baan u naqaanaa wardi waa ii socda waa sax asna waa la yidhahdaa maa yajcaluhu rajul nafsi min qira'atin aw salaatin wanaxwiha waxaa kaloo xisibka la yidhahdaa kalka iyo moorgada biyo cabitaanka iyo aroorka xuluso lama morgeeyo e, ama lama kalaytimo taana waa la yidhaahdaa dhib man naama can xisbihi ruuxii ka seexda wirdigiisii iyo salaaddii uu joogtaynaya ama qur ama cibaadadiisa aw can shayin minhu ama qayb ka gaari waayo oo ka seexda faqara u akhriya fii ma bayna salaati اlfajri salaada subax inta udhaxaysa iyo wa salaati uhr salaaddu inta udhaxaysa kutiba lahu kaanama qara'ahu min alleyl waxaa lagu qorayaa sidaadoo xalay tukada ajirkiisii ajirkii xalay adoo la yimid baa yaa lagu qoraya taasaa kutusaysa marka in witirku uusan waajib ahayn bacdamaa la nasakhay ummaddu inuusan saarayn nebi maxamed waajib buu ku aaminsan maya taa macnayd ayadna sida raajixa nabigu waajibkuma ahayn waxaad tusaysa nabi muu witrku dhaafo ama salaatuleilka ay dhaafto wuxuu ku qadayn jiray labiyo toban ragcadood shayga waajibka markuu ku dhaafana sidiisaa loo qadayaa asagii baa la soo celiyaa salaad duhur hadday ku dhaafto maxaa see loo qadayn afartin baa lala iman witrku hadduu nabigu waajib ku ah markuu dhaafo intuu tukan jirin buu soo celin lahaaye muusan ku gudayn taasaa kutusa marka inuu sunno yaani waa la sheega xadiidkan u dambeeye sayidina cumar waa xadiid laisku khilaafay fii waslihi afan fii waqfihi wa rafcihi baa laisku khilaafay alimaam muslim wuxuu doortay xadiidka cumar ariiqi ugu xoog badnaa buu doortay waa ariiq ibnu shihaab ibnu shihaab aلzuhri ayib nin haddii asaga la aqoona oo la xadiia asaga casrigiisa ma noolayn lanna waxa raggii rag ka waaweynaa oo asagoo ka qiim badna way ka horreeyeen intii u dambaysay asagaa sheekh u ahaa ibn shihaab aلzuhri can الsaa'ib cubaydillaahi can cabdiraxmaan bn cabdin alqaari alqaariyi can cumara can rasuulilah oo marfuuca asagu wariyey waana sida uu rajaxay abu daawuud fii sunanihi wakadalika الtirmidi والنasaa'i rafcigiisa waxaa doortay alimaam الtirmidi طaxaawi ibn xibaan ibn khusayma bazaar fii musnadihi alimaam الbagawi fii sharxi mushkil الآaثaar qad ajaada اlkalaama fi اlxadiiث uruqdiisu dhan buu jamciyey rafciga waqfiga laisku khilaafay buu sheegay wuxuu idhi asawaabun waa inuu xadiidku marfuuc yahay waana siduu sheegay mujaladka afraad baad ka fiirin kartaan daara qutni atatabuc walisaamaadka muslim ku daba taagan yahay bukhaari iyo ku daba taagan yahay iyo kitaabkiisa ceelka ah laba boqol iyo lababa wuxuu leeyahay walashbahu bisawaabi alwaqfu sidaasuu yidhi sida sawaabka uu sheegayna waxaad moodaa alashba bisabab arafcu inuu yahay daara qudni waxaa nin caalimoo weyn iska indhalaabin buu iska indhalaabay mana filahayo inay ka qarsoontay ra'yi kale unbaa u muuqday ariiqa ibnu shahaab muslim doortay nin walbo fanniga yaqaana wuxuu ku qasbay inuu yidhaahdo alrabcu huwa asawaabu limaada xadiidka waxaa ka warnaya ibnu shahaab yunus bn zid alayli oo min abat الnaasi fi الzuhri la yidhaahdo asaga yunus bn zid waxaa mutaabaceeyey ninkii loodhan jira cuqayl ibn khaalid ibn caqiil albahili oo asagoona min asxaabi الzuhri alkibaar ah cabdullah bn wahab keligii me waxaa mutaabay leyt ibnu sacd baa mutaabaceeyey nin le abu safwaan cabdullahi bnu saciid ibn cabdilman muraadna waa ku mutaabaceeyey kilaahuma can yunis intaasoo wadaad baa isku raacday idan yaa khilaafa ruwaaddaas zuhri ka warraysa xadiidka wax khilaafay ma jiro macmar keligii baa khilaafay macmar keligii baa khilaafay macmar ba xadiidku wuxuu ka dhigay can الzuhriyi can curwata can الzuhriyi can curwata can cabdilqaari cabdiraxmaan bni cabdin can cumara mawquufan riwaayada marka qowlu macmarna waa khaa lannahu lam yutaabic calayhi axadun wax ku mutaabaciye ma jiro wuxuuna yahay wuxuuna khilaafay macmar wuxuu khilaafay yunis oo wuxuu khilaafay cuqayl asaga hawshaa marka wax ku raacay ma jiro xufaadunumar sag iska tu riwaayada marka macmar iyadu xadiidka la yaqaano waa in ariiqan la maro aaniya ibnu shaab azuhri una xadidka xifdi waxaa kutusahaya wuxuu marayo min baab riwaayat اakabiri can اlasaakiri sanad naaziluu maray isagii waa taabici ninku wuxuu ka qaatay wasaxaabi sakiira yaa kaloo ku ladhan taabici baa waxay sii mareen haddana taabici kale cumar wuxuu ugu tagahayaa meeqa abaqo labo laba abaqoo ugu tegay waa isagii baana taabici ah inuu sanadka naazilka dheera saa u dareeriyo waa daliil calaa annahu xaafida walam yahim fiihi maca annahu min jawaaء اlxifdi wاlitqaan ardadiisii ahayd jawaaء اlxifdina way isku raaceen cuqay ibnu khaalid iyo yunus nisd alayli macmar waisuna waa wahm weeye waxaa ii soo hadha marka ibn اlmubaarak baa asna khilaafay wuxuu khilaafay labadii wadaada israaci ahaa ibn mubaarak baa wuxuu khilaafay saddexdii isra cabdullahi bn wahab layth bnu sacad abu safwaan cabdullahi bnu saciid bn cabdilmalik bn marwan saddexdaa wadaadoo israacay buu khilaafay iyaguna min jibaail xifdi ah oo min asxaabi yunis bn nisd alayli ah oo asagu ku raacay ariiqa asxaabu yidhi can الzuhriyi can الsaa'ib cubaydillaahi can cabdiraxmaan bni cabdin اlqaariyi can cumar mawquufan buu ka dhigay mawquufan wariwaayat maarna iyada waa shaada limukhaalafatihi aljamaaca jamaca u khilaafay kulligood ba asaga lamid haddaysan ka xifdi badnayn cabdulahi wahab waa taqaanaan ninka laleyd ibnu sacadna warkiiba jooji wadaadka abu safwaan la yidhaahdo oo cabdulahi ibnu saciid bn cabdilmalmir wuxuu ihi ibn madiini laa aclamu awhaqa minhu buuri axad ka tow ma jiraanmu nin lamida ninka asaga ah idan riwaayad mubarak fi lwaqfina waa maxay waa shaada waxaa tusay ragga inay saxan yihin xadiidka laftirkiisa kutu inuu marfuuc yahay arrinuu saxaabi ku ijtihaadi kara ma aha wirdigiis ninkii ka seexda ama xanuun u dhaafiyo kadibna markuu waagu baryo inta ka dhaxay salaada subax ilaa duhurka tawqiidka u firso ee intaa la yimaado waxaa loo qorayaa kaannamaa qaama min alleyl saxaabi kuma ijtihaadi karo cilmigan lagama soo dheegan karin cidaan ka ahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa mima laa yaqbid ra'ya walijtihaad xalay baa wardigii ku dhaafay iyo salaatuleylkaadii barin baa tukatay intaan duhr la gaadhin shardiga u fiirsa intaan duhr la gaadhin bacda salaati alfajr ila duhur fakaannamaa qaam min alleyl idan xadiikaabamatnigiisa kutusa inuu marfuuc yahay riwaayada marka ibnu maaragna waa shaadah midda macmarna waa khata cinda alxufaad maxaa soo hadhay almaxfuud min xadiii الzuhuriyi waa alrafcu waa meeshaan arada ku qoonsaday daaraqudni anoo yaaban baan oo le daaraqudni haddi lama dhaqaajin kara maxaad samaysaa wadaadkii waxaan helay imaam ahlilcilal calilmadiini baa xadiidka ka hadlay calilmadiini wuxuu idhi xadiidka min ariiqi zuuri alsawaab huwa arafcu asagaa faafayawsha ayadaa qolyaha xadiidka inay difaacaan isku daya ama taageerayna maysan helin kalaamka ibn اmadini abulxasan caliy bn cabdillahi اlmadini abulxasan oo aclamu الnaasi biاlcilal cinda fii waqtihi ila qiyaam الsaaca ma hayna wax dhaama asaga daara qudni marka madiina isgarba joogaan arday buu noqonaya waa la ogyahay hadalkaa waxaa soo guuriyey khayr allaha siiyey allah u naxariista alxaafid bn kaiir fii kitaabi musnad اlfaaruq musnad اlfaaruq axaadiita cumar buu ku keenaa wuu ka hadlaa hadalkiisa buu keenay waa idinku dul akhrinaya wa rafacahu الzuhriyu wajawada isnaadahu waصaxaxahu buu xadiidka waa hadalkii madini xadiidka waxaa rafciya zuhri idan wuxuu leeyay nin walboo zuhri ka wari on rafcin waayey warkiis waa shaad riwaaya mubaarag waa shaada ninkii ka dhigay curwa la maray ee cumar aadanasna waa munkar rafacahu zuhriy wajawada isnaadahu maxaa isnaadka su u toosiyey can isaa'ib wa cubaydillaahi can cabdiraxmaan bni cabdin can cumar can wuxuu idhi marka xaabnu kaiir waa saxaaxahu ilmudiin xadidka uu saxiix yeela rafciga waxaad ka fiirin kartaan mujalladka koobaad muslim alfaaruq waa idin yaallaa ra'yigan raadinayeen lahaa daarqudni see uga qorsoontay ilaahay wuxuu afkiisa ku aadiyey ibn اlmadini raxmat اllahi tacaala calayh alqaadi alxaafid ibn carab wuxuu yidhi asaguna ra'yigaasu ka hadlo wuxuu yidhi wاladii rawaahu ibnu shihaab awsacu waqtan wbnu shihaab atqanu xifdan wa ahbatu naqlan buuhi nin walbo xadiidka ibnu shihaab ku khilaafay asagaana ka xifdi badan asagaana ka sugan buuhi asagaana sax ah rag badan baa meeshaa maray marka ra'yiga jumhuurtu mareen ayaa saxan ibnulmadiini bazaar abu daawuud tirmidi taxaawi yaan ka tegay muslim ibnu khusayma ibnu xibbaan raggaasaan ka tegay ibnu kaiir oo asaguna hawshaa taageeray waa iloobay ra'yuljumhuur wasawaab qolyahan kitaabka taxaqiijiyey daara qudni intiisi bay soo guuriyeen waa iskaga tageen nimankan waxaan ka baqahayaa marka dambe waxaan loo baahnayn inay igala kulmaan wallahu subxaana wa tacaala aclam nawowi qaabkuu jawaabay waa qaabkii usuuliyiinta qaabka usuuliyiinta hawshan kama shaqaynayso